السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم xaafiduu clى الصلawaati والصلاaة الوسطى وqumuu لله qاnitiin وqاla النبiyu slى اllah عlyh وآlih وصaxbih وsلم yتcaaqabuuna fiikum malaaئkaة bالleyl وmalaaئkaة bالنahaar ويجtamicuuna fi صلاة الcصr والصبح ثuma ycرج اladina baatuu fiikum whuwa أclam bhm فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي baan ku mahadinaynaa salaada casr ina soo waafajiyey inaan jamca la soo xaadirno waa salaad aada u qiimo badan weeyaan nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiidka aan akhrinay waxauu inoo sheegayaa insaankan dushiisa malaa'igtu inay isku bedelayso malaa'igta gaarka qabata malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta maali dharaartii kuwii maanta inala oolay casarkii markii la tukaday bay noqonayaan kuwa casarka intay yimaadaan caawa inala baryana salaada fajar markaan tukanay noqonayaan xaggay ka yimaadeen bay ku noqonayaan dhinaca ilaahay jalla wacalaa malaa'igtii inala bariday markay ilaahay dhinaciisa u laabaan ayuu ilaahay weydiinuu leeyahay addoommahaygii seed kaga timaadeen wuu og yahay addoon kastoo innaka inaga mida xaaladda uu ku sugan yahay ilaahay waa ka warqabaa inta adeecaysa iyo inta caasinaysa ilaahay waa ka warqabaa inta gaajoonaysa iyo inta dharagsan ilaahay waa ka warqabaa inta bugta iyo inta caafimaadka qabta ilaahay waa ka warqabaa inta dhimanaysa iyo inta dhalanaysa ilaahay waa ka warqabaa inta murugsan iyo inta faraxsan ilaahay waa ka warqabaa saacadda inta soo islaamaysa hidaayadda ilaahay ku galladaysanayo iyo inta gaalnimada ku dhimanaysa ilaahay waa ka warqabaa ah. haddana ilaahay isagoo sharfaaya addoomihiisa muuminiinta ee salaadaha ilaaliya jamaca ku ilaaliya isagoo ilaahay sharfaaya ama sheegid leynoo sheegaya salaada casar qiimaha ay leedahay ugu fadhida diinta islaamka ayuu ilaahay weydiinu addo malaa'igtiisa ku leeyahay kayfa taraktum cibaadii seed kaga timaadeen addoommahaygi markaasay leeyihiin ayakoo tukanayana waan u tagnay ayakoo tukanayana waan ka imanay bay leeyihiin allah inaga dhiga kuwaas maalin walba qaa'imadaabaa ilaahay la horgeynaya ka warrama magacaaga haddii laga hela ka warran maalin walba sooma liibaanin haddii magacaaga qaa'imada laga waayose khasaare leanna bini aadamkan ilaahay kuma qinaya maaragtaanay jirhkooga ilaahay kuma qiimeeyo bani aadamka waxay haystaan ee bannaanka ka yaalana ilaahay kuma qiimeeyo ilaahay bani aadamka waxa uu ku qiimeeyaa waa waa diinta waa ilaahay daacaddiisa waa ilaahay xadhiggiisa waa ilaahay awaamirtiisa qofka bani aadamku markuu qaato ayuu qofka bani aadamku qiimo yeelanayaa qofka ilaahay diinkiisa ayaa qof ka dhigaya diin aan qofku macno yeelan maayo ogow qofku qabiilkiisu macno u samayni maayo lacagtuna macno kuu samayni mayso oqoonta adduunyada aad leedahayna macno kuu samayni mayso waddankaad ku nooshahay nuucuu yahayna macno kuu samayni maayo darajada adduunyadae taagantahayna macno kuu samayni mayso qofka bini aadamka waxa macnaha u samaynaya waa ilaahay taacadiisa kayfa taraktum cibaadii salaada subax iyo salaada casar malaaigta isbadilaysa albaab ayaa jira samada adduunyadu ay leedahay oo la furo maalintii mar la furaa nabiga sheegay sal alla alay wasalam salaada duhur ka hor baa nebiga la arkay isagoo afar rakaca tukanaya markaabay saxaabadu ku yidhaahdeen saacaddan salaada afarta ragkacdood ee labalabada aad u tukatay macnahay ku fadhida nebi allow noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waa saacad albaab samada adduunyadu ay leedahay baa la furaa marka waxaan jeclahay buu nebigu yidhi camal wanaagsan inuu saacadda xagga ilaahay ay u gaadho camal wanaagsan inuu fuulo samada ayaan jecelahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nebigu noo sheegay isniinta iyo khamiista labadaa cisho nebigu waa soomi jiray soonka labadaa cisho aad soomaysa noo sheeg baa lagu yidhi wuxuu yidhi yowma alisniin wa yowma alkhamiis camalka bini aadanku ay qabtaan baa ilaahay la horgeeyaa waa la hordhigayaa khayr iyo shar wixii aad shaqaysaa ilaahay la horgeynin addoon kastoo ilaahay aan u shariig yeelin dembigiisa waa la dhaafi buu rasuulku yidhi sal alla alay slam laakiin laba qof oo dhexdoodaasi ay jirto cadaawo ilaahay wuxuu idhahdaa kuwa liiskooga kuwa camalkooga ha furine celiya ilaa dhexdooda ay iska soo saamaxayaan iska heshinayaan ilaa aysa saamaxayaan iyagoo iscafinayaan camalkooga harfurina baa ilahay dhahdaa habeenkii leylat alisra waalmicraaj samada adduunyada markii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ay gaadheen isagiiyo jibriil jibriil albaabka samaduu garaacay markaasuu yidhi waa ayaa lagu yidhi waa jibriil ayaa kula socdaa lagu yidhi muxamed baa ila socda miyaa loo yeedhay haa waa loo yeedhay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalem dadna markaasi malaa'igtu ay yidhaahdeen addoonkan loo yeedhay rabbigii u yeedhay ayaa nicmo laba yidhaahdeen eradii bay ka fureen waa samada adduunyada deedna markaa nebigu wuxuu la kulmay shaksi ilaahay uu siiyey qaama dheer dharar iyo qurux laakiin markuu xagga midig eega shakhsigaasi waa farxaa xagga bidix markuu eegana wuu murugoonayaa markaabuu nabigu yihi jibriil waayo buu yidhi addoonkan awooddan ilaahay siiyey quruxdan leh markaabaa lagu yihi waa aadam calayhi salaam abulbashar weeyaan waa aabbaha aabuna aadam weeyaan situuna diraacan fi samaa nebi aadam intuu leekaa lixdan xusul buu leekaa dharar lana markaas waa maxay markuu xagga midig eegana uu farxayaa xagga bidix markuu daymoodana uu murugoonayaa wuxuu xagga midig waxa uu arkaa oo la tusaa awlaaddiisa inta wanaagsan ee jannada galaysa ayaa la tusaa deedna wuu ku farxaa xagga bidix buu eegi ilmihiisa inta xunxun ee naar ku daadanaysa ehla naar noqonaysa la tusaa baa lagu yidhi deedna wuu ka murugoodaa marka camal wanaagsan haddaad samayso aabbaha aadan baad ka farxisay ogow camal xun oo naar lagu galaya haddaad samaysana aadam calayhi salaam baad ka murugsiisay ogow adiga maalan iyo aniga ka soo qaada ubadkeenna carruurtaada marka mid mid wax wanaagsan lagaaga sheegana waad farxi mid marka wax xun lagaaga sheegana waad ka nixi maha aadam calayhi salaam oo ubadkiisa dhan adduunka ay wada joogaan oo inta fiican iyo inta xun weliba inta xun ay ka badan tahay inta wanaagsan intee intee buu nebi aadam murugoonaya markaas maalinka qiyaamahana banka qiyaamo marka la yimaado ee bani aadanka cadcaada sidaa loo dul dulkeena madaxooda ee qof walba dhididka isaga jidhkiisa ka baxay uu dhulka intuu galo dib u soo noqdo ee qof walba dembigiisu intuu ahaa dhididkiisu yimaado qaar baa nabigu sheegay dhididkoogu wuxuu iman doonaa kuraamaha qaar buu iman doonaa maaragtaane jilbaha qaar buu iman doonaa maaragtaane halka guntiqabadka dhixirka halka mardhexda qaar buu iman doonaa halka maaragtaane garbaha qaar buu iman doonaa buu nebigu yihi halka qowlalada wa minhum man yuljimuhum alcaraqu iljaama halkaasuu iman doonaa dhididkaaga dhididka qof walba isaga ka dhacay ayaa inta dembigiisu ahaa ayaa soo gaadhi doona yani waa bad adiga kuu gaaro cid kale kula qabin cadcaadda halkaa inaga gubaysaa biniaadanka saa loo duldhigi doonaa madaxooga wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin wanufika fi suuri fajamacnaahum jamcan baylahayn yamuuj saasaa lasku dhex socon doonaa khalqigii ilaahay abuuray oo dhan markaasay odhan doonaan dadku odhan doonaan dhibaatada maanta aan ku jirno ayaa inaga saari karaa bas kee ilaahay u dhow oon tagnaayo rabbigii nooga ergeeya markaasaa la odhan doonaa aadam calayhi salaam aabbaheennii aadameen ka farcamnay oo basharka oo dhan aabba u ah oo nebigii ugu horreeyey bani aadamkan asagu ahaa ile nebi aadam nebi buu ahaa kaabaa loo imanaya marka aadam calayhi salaam waa loodhan doonaa ishfac lanaa rabbaka rabbigaa nooga ergee maanta noo shafaaca dalab waad u jeedaa dhibaatada aan ku jirno meel aan u dhaqaaqaynaa ma garanayno waa la qaawan yahoo la qatan yahay cadceedda halkaay naga gubaysaa madaxa biniaadanka saa loo dulkeenay bal hal saaca maanta cadaadaan baldhex joogso ma karaysa maxaad u malaynaysaa konton kun oo sannadood baa banka qiyaame la taagnaanay markaa buu nebi aadam leeyahay oo jannada dhanba ma kaga soo baxdeen ilaa gafkaygii mooyaane jannada janna aadam calayhi salaam markii la abuuray janna ilaahay geliyey jannadii maxaad kaga soo baxdeen waa gafkaygii anu waan gafay buu leeyahy waan dembi baa galay dembigaasi muxuu ahaa fakulaa minha xayu shituma walaa taqraba hadihi shajarata fatakuna min aldaalimiin jannadaas waa taase ku dhexayada baa ilaahay ku yidhi meeshaad doontaan ka mara waxaad doontaan ka dhex cuna laakiin geedkaasa u dhowaanina baa ilahay yidhi geedkaas haddaad geedkaa u dhowaataan daalimiintaad ka mid noqonaysaan baa lagu yidhi aadam calayhi salaam geedkii buu cunay siduu ku cunay geedkaa la yidho ibliis calayhi lacna oo marka horeba ku dhaartay aadam iyo durriyaddiisa inuu jannada ka dheerayn doono oo dariiqa xaqana uu ka dheerayn doono ayaa maaragtaane yidhi yaa aadam geedkaa lagu diiday cunidiisa ma taqaanaa fawaa'idda ku jirta maya ma garanayno isagii xawaa wuxuu leey haddaad geedkaa cuni lahaydeen ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama weligiin allihiin jannadaad ku waryi lahaydeen baa luu yidhi waa labada sifee biniaadamku bini mulki buu jecel yahay mulki daa'ima nolol daa'ima raaxa daa'ima barwaaqo joogto ah taana jannada unbay taallaifka ma taalla daadna shaydaankii baa markaa meeshan taagan oo nebi aadam geedkii markuu cunay baa jannada laga soo saaray yowma aljumca laga soo saaray bacda salaat alcasr jimca la abuuray jimca jannada la geliyey jimca jannada laga soo saaray jimcay saacadda qiyaamadu dhici doonta maalinta jimcada saacatan ijaaba ku jirto ducada la aqbalayaa ku dhex jirta yowmaljumca nebi aadan la abuuray bacda alcasr maalin jumca jannada la geliyey maalin jumcana jannadii waa laga soo saaray nebi aadam gefka jannada looga soo saarayna waa gefkee buu ahaa waa geedkaasuu cunay bes halka aan ka fahmnay leeyihiin culimmadu laga fahmaa mar kastoo bini aadanku ay dembi ay ku dhacaan ilaahay raxmaddiisa ka sii dheeraanayaan mar kastoo daaca iyo khayr aad la timaadana ilaahay naxariistiisi iyo jannadiisi iyo ridhihiisii baad usii dhowaatay aadam calayhi salaam wuxuu leeyahy jannada dhan baa dembigaygii anugu angale baad kaga soo baxdeen ordoo u taga khayrkaygii nuux baa loo iman calayhi salaam nebi nuux wuxuu leeyahay isaguna waa run ana rasullada ugu horreeyey laakiin ducadaydii la aqbalayay waa aniga adduunka ku soo isticmaalay ummadayda ku habaaray een idhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara rabbi innii maqluubun fantasir anigii idhi maadaama ducadii keliya la aqbalaya adduunka anigu aan ummadaydi ku soo habaaray ka ducadiisa la aqbalaya maanta aniga maaha shafaacadana aan malihi buu leeyahay idhabuu ilaa hayrii ilaa ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim baa iman nebi ibraahim markii loo yimaadee layidhahdo khaliilka ilaahay baa tahay saaxiibka ilaahaye noo shafeecad qaad wuxuu leeyahay saddex beenoon adduunyada dusheeda ku soo sheegay ayaan maanta ka baqayaa in lagu qabta buu himse been saddex keliya innaka maalinta himse been bay naga dhacdaa waa noloshiisii oo dhan buu ku leeyay nebi ibraahim saddex been baa ayaa iga dhacday saddexdii baan ka baqayaa maanta in laygu ciqaabo oo laygu qabto saddexda been siday kale ahaayeen beenta koowaad waxay ahayd maalintuu nebi ibraahim u damacsanaa asnaamtan ay caabudayaan inuu ka jajabiyo ee la yidhi waa ciid oo magaalada cidna ku hadhi mayse bannaanka uga soo baxa aqallada maalintii la yidhi ayaa weliba ciidan loo diray aqalladoo layidhi dadka ka soo saara boqorkii baa wada doonayee askartii markay nebi ibraahim u yimaadeen wuxuu yidhi anuma socon karayo waan xanuunsanahay buu ku yidhi fa qaala innii saqiim anwaan bukaa buu yidhi waa jiranahay runtii uu jiranaa muxuu ka jiranaa dadkan gaalnimada ku dhimanaya ee dhagax gacantooda ay ku sameeyeen caabudaya baahidooda u sheeganaya waa wax laga xanuunsada weyaan innaka taarikusalaamku muuna xanuujiya ya meel kasta macsi ka dhacaysa kama damqanayn ibraahim calayhi salaam dadkan gaalnimada ku nool buu ka damqanaya ee shirkiga ku jira leanna shirkigu waa dulmi dulmi la galo ka ugu weyn luqmaan alxakiim inankiisa muxuu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllaahi ina shirka laulmun caiim ilaahay kayrkii oo la baryaa ilaahay kayrkii oo la tala saartaa ilaahay kayrkii oo laga baqaa ilaahay kayrkii oo la rajeeyaa ilaahay kayrkii oo maaragtaanay baahida loo sheegtaa waa shirk ina shirka la dulmun caiim buu yidhi maadaama qoryo aad samaysateen dhagax aad ku samaysateen aad baahidiinna u sheeganaysaan waa shirki weeyaan ilaahay waad u shariig yeesheen ilaahay looma shariig yeelo ilaahay keligii in la baryuu mutaystay bas taasaa markaa nebi ibraahim xanuujinaysa isaga inninkana maanta aqalladeennii asxaabteennii qaraabadeennii ehelladeennii meeqaa bilaa salaada meeqaa u socota sidii ilaahay uusan raalli ka ahayn yaa ka damqanaya maanta mid walaalkaaga hadduu jiran yaho xanuunsan yahay waad u damqanoo markaaba dhakhtarkaad geyn hadduu gaajoonayo markaaba cunnaad siin hadday reerkiisii dhib ku dhacday dhibaatadaa waad uga damqan laakiin salaad la'aan salaad la'aan cid ka damqanaysa maanta way yartahay dhibta ugu weyne maanta ummadda ku dhacda waa maxay agteennii baa nuqsaan diineed ay taallaa oo dadkii ehelladeennii maalinba maalinta ka dambaysay ilaahay ka fogaanayaan kama murugoonaan kamana damqanayn nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi innii saqiim anu waan jiranahay buu yidhi beeni waa kolkay ka tegeen faaka asnaamtii buu qabto uu jajibiyey kii weynaabuu reebay bas faaskii uu ku jajibiyeyna kii weynaabuu qoorta u sudhay magaaladii markii lagu soo noqdee meeshii macbadkii ay yimaadeen bay yidhaahdeen ayaa alihadeenii sidaa u jajabiyo u galay waxay yidhahdeen magaalada qof kale kagamanu tegine yarkii yaraayo ibraahim baannu kaga tegnay keligii bas weliba ibraahim waxaa lagu yaqaanay asnaamteenna mar walba uu caayi jiray ibraahim calayhi asalaam aabbihii aazar ayaa asnaamta gacantiisa ku samayni jiray deedna intuu u dhiiba asaga oo yar buu ku odhan jiray oradoo magaalada inoo geeyo suuqa dhigoo inoo iibgee markaabuu nebi ibraahim intuu xagga kaga soo xidh xadhig ama xagga ayuu dhulka jiidi jiray markaasuu odhan jiray man yashtari minii ayaa aniga iga gadanaya man laa yanfac walaa yadur midaan dhibiya dheef midna aanan lahayn kiinebaa iga gadanaya buu odhan jiray ilaa nebi ibraahim aabbihii lagu soo dacwayo la yidhaahdo yarkaaga ilaahyadeeda ha nooga dhiibin uu naga aflagaadeynaya maalin walba ajiib waa nebiga isaga oo yar hooyadii ku yidhi hooy aniga ayaa i rabbeeya yaa aniga i barbaariyo wax isiyo baahideeda daboola markaabay ku tiri de aniga markaa buui hooy adigana ayaa ku rabbeeyo baahidaada daboola markaabay ku tiri de aabbaha marka waa hagaag aabbahayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeyo wax u soo dhiiba markaabay tiri dee namruud boqorkii markaa buui waa hagaaga namruudna isagana rabbigee ka sarreeya wax u dhiiba markaabay dharbaaxa ku dhifatay ku tiri namruud rabbi ka sarreeya ma jiray aamus lagu maqlinay ku tii markaasuu yidhi hooyo may anu rabbi baan raadinaya rabbigii weynaa ee koonka iyo kaa'inaadka abuuray baan rabaa inaan garta buu yidhi iadiibadhaaaliimakuirtaqabigiisaiadalehe allahbaa kuunka ka taliya allahbaa wax kuu siiya allah baa wax kaa qaadi kara dhibiya dheef ilaahay baa haya noloshiiyo dhimashada ilaahay baa haya ciziya dulli xagga alluu ka yimaadaa faqriga hina ilaahay baa keena xanuunka iyo caafimaadkana allah baa keena cid kale ma keento ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayni jiray asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asagaa jajabiya laydhah lasoo qabto maxkamaddii baa la keenay hadaa sidaa u galay qaala bal facalahu kabiiruhum hada fasaluuhum in kaanuu yantaquun buu yidhi in kaanuu yantaquun hadaa sidaa u jajabiya maxay kawogii weynaa waa kan baad mufaaska qoorta ku sita isagaa cadhooday oo xanaaqoo yidhi aniga yaryarkan sidee layla caabudaa marka isaga weydiiye buu yidhi beenta labaadna waa taas bal labada beenood horta eeg ugu horraysa cajiib soo beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad doon saaran ayaa waxaa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaana intuu ragga ka qaato faraxumeeya markaasuu nabi ibraahim xaaskiisa ku yidhi haddaan idhaahdo waa xaaskaygii way iga kaa faraxumaynayaanoo way ku dhibayaane ragga waxaa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoodee waa walaashay baan odhaniye adiguna waxaa tidhahdaa buu kudhi waa walaalkaydha buu ka yidhi beenta saddexaadna waa taas walaalayna ahaayeenoo xagga diintay walaala ka ahaayeen inama almu'minuuna wax dad muslima oo iimaan le labadooda adduunyada ku noolaa baa la yidhi saddexdaa been buu nebi ibraahim uu leeyahay banka qiyaame in laygu qabtaan ka baqayaa meeqa beena innaka jabadahaynooga buuxda maanta beentii baa iska noqotayba wax iska caadiya dee inankiisa ku yidhi waryaa aabba beenta iska daa buu ka yidhi beenta iska dhaaf been baa lagugu sheegaya adige beena low ha noqon markaa buuri waa yahay aabba haya ku noqon maayo waa seexanayaa buui odaygu uu yar jeegsado yarkiisiibaa u yimid oo aabba odaygii hebel hebel ahaa ayaa iridda kuu taaganoo ku doonaya markaa buui uu jiifaa ka dhag buuhi kii yaraa yidhi maleeg aabbahay beentana daa buu leeyahay isagiina waa barayaa buuhi isagaa macallina buu yidhi yaa macallina aabbihii dhannaa baa mid kale inankiisa ku yidhi warya sigaar baad cabtaabaa la dhuudhuumataa maxaa ka jira aabuciyaalka saaxiibaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin anuu sigaarka ma cabo waa hagaaga wuxuu ku yidhi sigaarka ha cabin buu ka yidhi hayaabo intuu lacagta soo saaruu ka yidhi waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yidhi anigana beenta inakaa maanta mujtamaceena barayna ibraahim calayhi salaam wuxuu ka uu saddexdaa beenood ayaan adduunyada ku soo sheegay intaan joogay in laygu qabtaan ka baqayaa buu yidhi ibraahim alkhaliil marka shafaacadan anigu ma lihiye idhabuu ilaa hayrii muusa loo iman calayhi asalaam nebi muusena wuxuu leeyay anu naf bini ayaan gooyey oo halkii naftii maalinta aan dilay feerhka ku dilay inaan lagu qabtaan ka baqayaa maante idhabuu ilaa hayrii fayaatuuna ilaa ciisa bna maryam nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ba u iman doonaan nebi ciise markii loo yimaada isagu wax cudurdaara sheegan maayo laakiin waxau leeya anigu shafaacaddan melihi fayadhabuuna ilaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam nebigeennii udgoona calayhi salaatu wasalaam baa loo imani doonaa oo la odhan doonaa yaa muxammed adiga ayaa nebiyada ugu dambeeyey ilaahay dembigaagii hore iyo dembigii dambeba ilaahay waa kaa dhaafay oo ilaahay jalla wacalaa macsuum buu kaa dhigay imaam ulambiyaa baa nebigeenna ilaahay ka dhigay khaatamu nabiyiin baa ilaahay jalla wacalaa uu ka dhigay markaasay leeyihiin noo shafaacad qaad oo ilaahay nooga ergee markaa buu nebigu leeyahay waxaan odhan doonaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadda maanta laga aqbalaya waa aniga idaa samictum almu'adina faquuluu mila maa yaquulu uma salluu calaya uma saluu llaha liya alwasiilata man sa'ala allaha liya alwasiilata xallat lahu shafaaca marka aadaanka aad maqlaysaan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'adinku erayada uu leeyahay ka daba dhaxada aadaanku markuu dhammaadana aniga igu salliya buu nebigu yidhi wasiilana ilaahay ii weyddiiya wasiilo ilaahay ii weyddiiya wasiiladu waxa weeyaan waa mansilad jannada ku taalla waa mansilad addoon uu galo ee jannada ugu darajo sarraysa addoon addoommaha ilaahay ka mida unba geli doona addoonkaasina waxaan ku rajo qabaa inuu noqon doono aniga buu rasuulku yidhi niga wasiiladaa ilaahay ii weydiiyaa maalinka qiyaamaha shafaacadayda u xalaalowday buu rasuulku yidhi faaquulu ana laha ana laha ana laha ka ducadiisa laagma eh maanta waa aniga waan dhaqaaqi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa carshi rabbi xagga carshigan u dhaqaaqi fa aqacu saajidan lirabbi rabbigay baan sujuud u dhici doonaa waxaa ilaahay ii furi doonaa buuhi ammaan alla ammaantii oona horay adduunka dusheeda aan loo ammaanin oo anigana aan horay ii soo marin ayaa maalintaa ilaahay ii furi doonaa markaa baan ilaahay ammaani doonaa markaabaa la odhan doonaa yaa muxammed irfac raasaka madaxa kor u qaad sal tucta sheego waxaad doonayso waxaad sheegata ilaahay waa ku siinayaa ishfac tushafac ergad dalab baa la odhanaya ergadaad adiga waa la aqbalayaaye shafaacad qaad markaasaan odhan doonaa rabbi ummatii ummatii muxuu odhan doonaa rabbi ummatii ummatii ma odhanayo inantaydii faatima ma odhanayo maaragtaan zawjadeydii caaisha dadka xaasaskiisa ta ugu jecla waa caaisha radi allaahu canha dadka kalena ta ugu jeclaa waa faatima radi allaahu canha safar haddii uu ka yimaado masaajidka intuu laba rakaca ku tukado inta xaasaskiisa inuusan tegin nebigu inantiisa faatimuu ka bilaabi jiray ziyaarada markaabay dhunkani jirtay camar binu caas allah raalli ka noqdee baa saxaabada ku yidhi nebi maxamed asxaabta anuu iigu jecel yahay markaasaa lagu yidhi arbilo lagaa jeclaa cid kale may lagama jeclo nebigu anu dad iigu jecel yahay markaa buui waan weydiinayaa nebiga u kaadiya marka yaa rasuul dadka yaad ugu jeceshahay markaa buu nebigu yidhi caaisha dadka ugu jeclahay buu yidhi xaaskiisii inaku ninku naagtiisa xaaskiisa inu yihado iyadaan dadka ugu jecelahay uu ka xishoonaya sooma waa la odhanaya islaantiisa u jecel yahay cayb ma aha dacaayad ma waa curfi waa cishradii nabigeenna calayh salaatu wasalaam oo reerihiisa kula dhaqmaayey dadka ayaad ugu jeceshahay caaisha yaa rasuullah maaha haweenka xagga ragga miyaad ii weydiisay abubakar aabaheen haddana haddana cumar waan iska aamusay waxaan ka baqay buui haddaan sii wadi lahaa inuu nebigu iga dhigi lahaa qofka ugu dambeeya saxaabadiisa uu jecel yahay marka nebi maxamed tuu dadka xaasaskiisa ugu jeclaana waa caaisha ehelkiisa cidduu ugu jeclaana waa faauma banka qiyaama marka la soo saaro odhan maayo yaa rabbi xasan iyo xusayn baan ku weydiinaya ergo odhan maaye wuxuu leeyahay yaa rabbi ummatii ummatii yaa rabbi ummadayda ummadayda ummadiisu waa inaka ummadiisu waa asxaabtiisii ummadiisu waa cid alliyo ciddii muslimaa shahaadanaysa qabuuraha baqiic ayuu nebigu maalin siyaartay markaasuu u duceeyey dabeedna markaa buu raggii la socday buu nebigu soo daymado wuxuu yidhi wadidtu low annii laqiitu ikhwaanii waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaabay saxaabadu yidhaahdeen nebi allow annaku walaalaha ma nihin miyaa markaa buu nebigu uhi maya inninku asxaabtay baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku odhan doonaa waa kuwa gadaal may iman weli adduunka laakiin way iman doonaan buu nebigu yidhi markaabay saxaabadu idhahdeen oo adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay arkina qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg waxauu nebigu yidhi halkii ay weysada marin jireen oo iftiimaysoo cadcad ayay banka qiyaama iman doonaan deedna markaasaan ku garan doonaa buuhi calaamadii weyse qabka qofkaan weysaysanan ka warramaysaga qofka kubkiisa weli biyo aanan marin ee ilaahay aan u sujuudin ee maskiid aan soo gelin maxaa lagu garan isagana dadka salaadaha shanta waqti ilaalinaya banka qiyaamaa lagu garan doona ayaka midkiin hadduu leeyahay buu nebigu yidhi fardo qoobab ka cadcad oo wejigana ka cad haddii lagaga dhex daro fardo madow oo wada cascas fardihiisa miyuuna ka dhex soocanayn saxaabadu haa uu ka dhex garan doonaa markaa buu nebigu yidhi ummaddaydu banka qiyaama waxaan ku garan doonaa halkay weysada marinayaan oo iftiimaysaa iyo iman doonaan buu rasuulku yidhi kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooga ku haystay ee islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayagoo dunuub samaynayana adduunyada ka baxay ayakana nebigu ka hadhi maayo jahannamaa lagu guri ilaahay jalla wacalaa markuu naarta jahannamo uu kaga aargoosto ayaa kuwa gaalada odhan doonaan diintii islaamkeed u nisbad sheeganayseen hame waxbay inii qabatay sawnaka meel keliya ku wada jirnama hal mar keliya ayay odhan doonaan waa muxammadaa waa muxammadaa waa muxammadaa markaabuu buu nebigu odhan doonaa yaa rabbi kuwaa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummaddaydii iyo waa cusaaddii ummaddaydee cadaabka intaad cadaabtay ayaad kaga argoosatay ilaahayow ilaahow shafaacadeeda ayakana gaarsiiyo naarta jahanama u ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nebigu uhi iyakoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog marax oo la yidhaha magaciisa nahrulxayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi dadna markaasay soo biqlayaan sida geedka u soo baxo ayaa jidhkoogiibaa soo bixi doonaa deedna marka jidhkoogu sideedasidooda uu ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxamed kuwaas waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaadii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegey naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasina waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allah dee adduunyada aad ku lahaydeen hamay waxba inii qabatay odhan doonaan sawnaga meel keliya ku wada jirna ma inigu laa ilaaha ila leh leanna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu allah sal alla alay wasalam laa ilaaha ila allah quuluu laa ilaaha ila allah waa ka soo bixi doonaan iyakuna rubamaa yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waa maalinta gaaladu odhan doonaan magaca un maan islaam ka sheeganno maanta naar kuma jirin annakune walaal islaamnimada waa nicmo weynoo ilaahayna siiyey ilaahay aan ugu xamdino abaa aalib nabigeenna adeerkii sal la alay slam markuu sankaraad ku qabtay nebigu wuu ziyaartay markuu u tegey waxaa ag fadhiyay abu jahl calayhi lacna markaabuu nebigu xagga madaxa ka fadhiistay adeer qul laa ilaaha ila allah buui hal mar keliya laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamaha kuu shafaacaad qaadiya bal dhegaysta hal mar keliya markaasuu abu jahl abu aalib uu aamusay xagga kale waxaa ka fadhiya abu jahl jahl baa soo jiido oo ku yidhi atarqabu can millati cabdilmualib aalibow adoo gadahaaya diintii cabdilmualib ee awowga aabbaha iyo aabbayaashii aad ka soo gaadhay miyaad maanta ka tegaysaa maxamed warkiisa qaadanaysaa markaabuu aamusay haddana nebigu sal alla alay slam in yar kadib uu la hadlay adeer qul laa ilaaha ila allah waxaaju laka cinda allah ywm alqiyaama dhegaysta hadalkaas in yar dhaqdhaqaaqa naga daaya in yar waa dhownahay waa soo gaabinaynaa markaa buuri laa ilaaha ila allah dheh wuu aamusay abu aalibna xagga kale abu jahl baa fadhiya balaag waa xaqiiy baailkii baa isgara fadhiya dacwadii xaqa iyo iyo dacwadii baailka waa siraac labada ma kala hadhan sida banoonida laba qoloo iskasoo horjeeda mar walba u ciyaaraan koonkan gebigiisu banooni baa lagu ciyaaraya ogaadaa yaana ku ciyaaraya xaqa iyo iyo baailka kolba qoladii dadaal sarraysa ayaa adduunka qabsan ahlalbaatilku hadday naga dadaal sarreeyaan shar bay adduunyada ku fidinayaan fasaad bay adduunyada ku fidinayaan dulmi bay adduunyada ku fidinayaan been bay adduunyada ku fidinayaan fisqi iyo fujuur bay adduunyada ku fidinayaan ahlalxaqu haddii dadaalkoogu uu kor marana khayr iyo wanaag iyo ixsaan iyo cadaalad iyo maxabo iyo nabad ayaa adduunyada ku fidaysa siraac labadaa qolo ilaa qiyaamaha wasaysanayaan ilaa banka qiyaama laga soo baxayo xaqana ilaahay casa wajalla iyo ambiyadiisa ayaa ka mucallimiinaya malaa'igta baatilkana ibliis iyo shayaadiinta iyo munaafiqiinta iyo yahuud iyo nasaara ka mucallimiinaya xisbullah iyo iyo xisbu shaydaan meel markaad ku jirto xisbigii shaydaankaad u gargaartay ugu miskiin markaad dhex fadhidaad khayr ka shaqaynaysid khayr maqlaysid xisbullaahi baad ku birtay ugu xaqi ilaahay baad ka shaqaynaysaa xaggana waxaa fadhiya muxamed calayhi salaatu wasalaam xagga kalena abu aalib baabu jahl baa fadhiya marna nebigaa la hadla saasuu eega marna abu jahl baa la hadla saasuu eega waa maalintay soo degtay aayaddan qur-aanka inaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu jeclaata hadayni maysid baa lagu yidhi laakiin ilaahay kuu doona isagaa hadaynaya bilaal allah raalli ka noqdee baa laga sheegay maalin maalmaha ka mid a ah isagoo ducaysanaya inuu yidhi ilaaha hidaayadda gacantiisa ku hayay ee nebi maxamed gacantiisa aanan ka bilaalow hadalkaa maxaad u tidho wallaahi waa runtay haddii nebi maxamed uu cid hadaynayo aniga hidaayaddu ima soo gaadheen adeerkii abu aalib buu hadayn lahaa buu yidhi adeerkii abulahab buu hadayn lahaa bilaaloo xabashiya ayaa ilaahay hadeeyey abu aalib oo makiyo qurayshiya oo nebi maxamed adeerkiyana ilaahay ma hadaynin salmaanoo farisiya ilaahay hadeeyey jalla wacala ha waliid binu muqiiroo qurayshiyana waa la hadayn waaye alhaadi wa ilaahay yaa hidaayadda marka hidaayadan waa tii tawfiiqda ahayd waafajinta ilaahay baa haya cid ma hayso laakiin tusidda dadka in xaqa la tuso oo dacwadda la gaadhsiiyo oo la baraarujiyo oo loo nasteexeeyo oo wanaagga la faro oo macruuf oo xumaha laga reebo taasi waa wadiifat alambiyaa waa shaqadii nebigeenna loo soo diray waana shaqada laga doonaya ummadda nebi maxamed inay qabato inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka hidaayadda ilaahay baa hayaa allah inagu suga hidaayadda abu aalib way ka dhacday naftu u ooyay nabigeenu sal alla alay slam yaa cammi saasuu yaa cammi la astakfiranna laka maa lam unha canka buu ka yidhi yaa cammi adeer haddaa marba adigu kelmadda ayuu odhan weyday aniga ood leedahay calaa millati cabdilmutalib baan ku dhiman igu tidhi aniguna ka tegi maayo inaan dembidhaaf ilaahay ku weydiiyo ilaa inta layga reebayo ka hor adeerkii oo ku dhintay xaaladdaas ayuu nebigu bilaabay inuu u duceeyu yidhaahdo ilaahu adeerka u dembidhaaf ilaahu adeerka u naxariiso ilaaha adeerka u dembidhaaf ilaahu adeerka u naxariiso asxaabtiina way maqleen markaabay adeeradoodii aabbayaashoodii gaalnimada ku dhintay duca u bilaabeen markaasaa ilaahay yidhi maa kana lilnabiy waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim u jeclaa nebigu adeerkii inuu naar badbaado inuu islaamnimo ku dhinto maalintii fatxu maka maka uu nebigu furtay sal alla alay wasalam abubakar sidiiq baa aabbihii oo gaboobo indhabeelay buu nebiga u keenay abi quxaafa abubakar sidiiq radia allaahu canhu waa saxaabiga keliya ee isagii saxaabi noqday aabbihii saxaabi noqday hooyadii saxaabiyad noqotay xaasaskiisii saxaabe ay noqdeen ubadkiisiina asxaabu muxamed ay wada noqdeen abubakr sidiiq keliya waayo wuxuu ahaa ninka ugu dhaqaala bixin badan buu ahaa marka diinta dadaalkaiyo difaaceega ugu dadaal badan ugu fikir badan nebiga cid isaga uga dhow ma jirayn maadaamuu dadaalkiisii boqolkii boqol uu geliyey diinta ilaahay wuxuu ugu abaalguday labadiisii waalidood da'ah ilaahay inuu hidaayadda siiyo fatxi makuu keenay aabbihii oo indhala markii nebigu dadka uu u laqinaya tawxiidka markuu abu abuquxaafo oo timihii wada cadaadeen oo xiribihii wada caddaadeen oo indhaluu keenu gacantuu nebiga gacanta u saaray markuu ashahaatay ayuu abubakar iska ooyay allah raalli ka noqdee baka bal si fiican qisadda u dhagaysta markaabuu nebigu yidhi sal alla alay slam abubakar maanta waa maalin farxadeh maaha maalin la ooya maxaad loo esaa buu ka yidhi aabbahayo gadahaayo ilaahay kuu soo hadayu naar ilaahay ka badbaadiye hadal macnihiisu ahaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaan farxi lahaa halka aabbahay uu joogo adeerka aaba aalib oo joogi lahaa ayaan farxi lahaa buu yidhi waxaan la ooyey wax kala maaha buu yidhi waxaan ku farxi lahaa halka aabbahay maanta uu taagan yahay abu abuqaxaafa oo aba abaaaalib uu joogi lahaa oo hortaada ku islaami lahaa oo marka adigu aslaannimada adeerka aad ku farxi lahayd ayaan aniguna farxi lahaa buu ka yidhi bal ka warrama shucuurtaa ka warrama abubakar ku jirta intay leegtahay innankana maanta agteenna dadkeennibaa bilaa salaada dhallinyaradeennibaa maalinba maalinta ka dambaysa diinta kasii fogaanaysa ya cid murugoonaysaoo ka fikraysa diintaas ma jirto dareen xataa dareenkii baa jirinba maanta shucuurtii inta diinta islaamku agteenna ay ku dulman tahayna inakuna dulmi uun baan ku jiranayo ogaada maalinta diinta aan u damqanno ee diintan kor u qaadno ee diintan aan ka shaqayno ee mujtamaceenna diinta aan kula dadaalno waxaa noo bilaamaysa nolol macaanoo cusub ay noo bilaabi doontaa wainahu lakitaabun caiiz wainahu la kitaabun ilaahay baa idhi kitaabkan waa casiiz diintan cizi baa ka buuxa sharaf arsaaqad barako maxabo nabadgelyo cadaalad khayr wanaag oo dhan cizi baa diinta ka buuxa haddaad kitaabkaa ka shaqayna sidii ummaddeenna iyo mujtamaceenna diin uga muuqan lahayd oo wiilasheenna gabdhaheenna ubadkeenna diin ku tarbiyadayn lahayn oo xaafadaheennan qof bilaa salaada aan looga waayi lahaa waa wixii munkarana ka munkarka wadana gacanta qaban lahayn dadkana wanaag khayrka aan fari lahayn oo dhallinyar iyo odayntae gacmaha aan nuqsaanta diinada xaafadeenna sidaan u zuulin lahayn haddaan ka shaqayno diintaasaa kore noo qaadaysa ogow casiis weeyaan kitaabkan ciddii diintaa qaadatan ilaahay waa ciseeya allah ina fahamsiiyo insha allah dhahada yaa u diyaara diintaa inuu qaato cizi sharaf arsaaqad nabadgelyo barako halkaa diinta dhigtaa ilaahay adigana ku dhigiyo ugow halkaa diinta islaamka aad dhigtid unba ilaahay ku dhigiyo hadaad diinta kor u qaaddo see diinta kor loogu qaadaa diin baanu noolaanayaa diin baan baranayaa diin baan ummadda ugu yeedhayaa dadka diin baan ku xidhiidhinayaa diinla'aanna qofku waa ku goynaya qofkaan xidhiidhinayo diinta islaamkaan ku xidhiidhin oo qofka islaamnimadaa ku qadarin qabiil ku qiimayni maayo lacag ku qiimayni maayo qurux ku qiimayni maayo waxaan ku qiimaynaya waa diinta islaamka waqu cura liimaan alxubu fi llaahi wlbuqdu fi llah buu nabigu yii waqu cura liimaan war islaamnimadu hayna deeqdo wax islaamnimo ka hoosaysa ha aqbalin ninka muslimku waa laandheere hal bilyan iyo toddoba boqol oo milyan oo shaksi oo adduunyada ku noola muslimiina walaalahaya cid adiga kaa laandheersan ma jirto marka waa inaan ku wada shaqaynaa islaamnimo muslim baan ahay islaamnimada isku jeclaanaa islaamnimada isku qadarinaa islaamnimada isku buuqanaa islaamnimada iskugu damqanaa islaamnimada iskugu tubnaa si diintaasi agteenna marka qiimo u yeelata bay culimmadu leeyihiin waa inaan wakhtigeenna diinta ku bixinaa waa inaan ka shaqaynaa waa inaan maalkeenna ku bixinaa waa inaan ilahay dartii u baxnaa insha alla dhahda ayaa u diyaara mar uun jamaacadada ilaahay dartii u socda inuu raaco haye reexamar weyn maasha allah maasha allah masaajidkii shariif sharafow allahu naxariista uu dacwadda ka bilaabay weyaan markaskii dacwadda wallaahi markaskii dacwadda manbacu lkhayr waa meelihii ugu horeysay diinteennu ka soo gashay geeska africa xaafaddan aad joogtaan tusdhama zayla muqdisho marka maraawe yani saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin ay markay risaalada geeska africa gaadhsiinayeen ay ka soo galeen weeyaan marka diin baan dhulkan u imanaba inaku markeenna horeba haddii ajdaadeenna la eego oo taariikhdeenii dib loogu noqdo adduunyadda waalidadeenu dalkan uma imana diin ba u yimaadeen shaqadii ajdaadeenna ha qabsano insha allah dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amniga iyo iimaanka allah inuu siyaadiyo muslimiinta meelay joogaanna muwaafaqin midnimana allaha siiyo dad badan oo walaalaheenna ayaa ducad codsanaya in loo duceeye qaarna la jooga inaga maqane qof walba halkuu ka kurbaysay kurbada ka dareemayo allah ka faydo kuwa bukana caafimaad sariica allaha siiyo kuwa ubad doonayana ubad wanaagsan allah ku arsaaqo kuwa arsaaqadu cariiriga kaga jirtana arsaaqad waasic oo barakaysanoo xalaal allaha siiya diinta iyo taacadda allah inoo macaneeyo nabadana allah inoo adkeeyo sal allahu calaa sayidina maxamed aan waxyar fadhiisan insha allah aan iga khayr fadhiisana in sha allah ikhwatii fillaah allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska maanta waa arkaysaa ikhwatii fillaah wixii aad maaragtay mobeel ama dhalada ka fiirsataan sheekheeni weynaa sheekh xuseen cali jabuuti oo horteena maanta fadhiya ikhwatii fillaah masaajidkana noogu yimid siduu sheekha sheegay saxwa masaajidkan aad arkaysaan dacwadan tabliiq meeshii lagu bilaabay asalka ahaa markaskii weynaaw dugsigii loo dhisay sheekh sharafow ilaahay aw naxariistu u dhisay waa yaalaan meeshaan dugsiga hadda aad arkaysaanoo kor ah dacwaa loogu talagalay ikhwatii fillaah waa meeshii lagu bilaabay maantana waa noo yimid sheekh ikhwati fillaah ilaahay dartiis mu u yimid mise jaceyl uu anaga noo qabo xaafadda u qabo u yimid ka ilaahay dartiis mu u imaada ma jecelaha sheekh ilaahay dartiis ma u jecelna ilaahay dartiisuu sheekha noo jecelin aniga ilaahay dartiis ma u jecelna ilaahay dartiis ma u jecelna sheekh waa noo yimid khayr allah siiyo ilaahay dartiisu nugu soo booqday anagana waxaan jecelnahay magaaladiisi ilaahay dartiis inaannu aadno diyaar muuna ya mis qorna afar afar bilood inaan sheekha meeshiis ugu booqanno isku qorna ikhwati fillaah aan isdiyaarin ikhwati fillaah dacwada meeshii lagu bilaabi waaye anagana aan kacno ikhwati fillaah xaafadda aan u kacno dhallinyaro iyo waayeel aan u kacno diintan waa lagu cisoobaa sidii sayidinaa cumar uu yidhi radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi anaga waxaan ahayn qolo ilaahay uu dulleeyey waxaan cisownay markaan islaamka qaadanay islaamka meelaan ahayn haddaan cizi iyo sharafka raadin waa dulloobaynaa uu yidhi ikhwati fillaah marka inaan cizi io sharaf marna ikhwati fillaah in sha allahu tacaala aan maaragtay isu diyaarino ilaahay dartiisiisaan ugu bixi lahayn intaan magaalo kale aadin xaafadeen ikhwati filah aan ka shaqayno dhallinyarada ha loo kaco dadkaan salaada dukanaynin aan u yeerno gaalo u tegi mayno muslimiinta aan u tagno oo aan salaada dukanayno ilaahay subxaana watacaala uu seejiyey aan ku soo celin masaajidka insha allah ikhwati fillaah intaasaan isu dardaarmaynaa insha allah sheekhana khayr allah ha siiyo sidunoo soo booqday ilaahay dartiisu noogu soo booqday anagana ilaahay dartiisaan u jecelnaan ku booqanayn insha allah ilaah naga aqbal ikhwati fillaah asalaamu calaykum waraxmat